أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka shanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku soo jiray abyaaddii suyuudi uu lahaa raximahu llah ee ku saabsanaa aayaadka la nasakhay ee ku sugan qur'aanka sheekhu waxau uhi raximahu llah waxaqu taqwaahu fima saxa min aharin wa fi lxaraami qitaalu lilulaa kafaruu walictidaadu bixawlin mac wasiyatiha wa an yudaana xadiisu nnafsi walfikaru sheekhu waxau yidhi waxaqu taqwaahu fiima saxa min aharin ay wa minha waxaa ka mida aayaadka aayatu xaqi taqwaahu xaqu taqwaahu aayadda sheegaysa ayaa ka mida fiima saxa min aharin yacni marka lagu socdo kii sugnaaday oo ahar ah marka lagu socdo waxay noqonaysaa iyaduna mansuukhay noqonaysaa wa fi lxaraami qitaalun lilulaa kafaruu ay wa fi lxaraami fii qitaalin lilulaa iyo aayad ku saabsan dagaal lala dagaalamayo kuwii gaaloobay bisha xurmada leh gudaheedana lala dagaalamayo aayadda sidaa ku saabsanna waxay ka mid tahay aayaadka mansuukha bay ka mid tahay beydka qaybta hore sheikhu waxa uu ku sheegayaa aayaddii ku sugnayd suuratu aali cimraan oo allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih ittaquu allaha allah ka baqa oo iska ilaaliya cisyaankiisa iyo mukhaalafadiisa iska ilaaliya iyo waxaa ku naar mudanaysaan iska ilaaliya xaqa tuqaatih cabsidii ama taqwadii uu xaqa ilaahay u lahaa ilaahay ka baqa marka xaqa tuqaati ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahen waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay aayadda kale allah uu yidhi fattaquu allaha ma istatactum aayaddaasaa lagu nasakhay aayatu taqaabul fiima saxa min aharina waxaa laga tilmaamayaa xaqa tuqaati ayaa waxaa lagu fasiray shay aan mustataac ahayn oo la kari karayn oo waxaa ka sugnaatay cabdullaahi ibnu mascuud inuu yidhi xaqa tuqaatihi waxa weeye an yudkara falaa yunsaa wa an yushkara falaa yukfar wa an yutaaca falaa yucsaa waa in ilaahay la ateeco oo marnaba aan la caasiin taaca lala yimaado oo marnaba aan la caasiin iyo in ilaahay la xuso oo aan la ilaawin iyo in ilaahay loo shukri noqo oo aan laga kufriyin oo laga abaalka darin marka amarka sidaa la amray in ilaahay looga baqo aayadda kale ayaa khafiifisay oo waxaa lagu xidhay istitaacada ama karaankaa lagu xidhay marka culammada qaarkood waxaa laga soo naqliyey oo taabiciinta ka mida inay yidhaahdeen aayaddu waa mansuukho oo qataada iyo zayd ibnu aslam iyo suddi iyo saciid ibnu jubayr iyo abulcaaliya iyo bacdi kale oo ka dambeeyey oo iyaguna sidaa doortay waxay ku tageen aayaddu inay mansuukho tahay ittaqu llaha xaqa tuqaatih oo lagu nasakhay fattaqu llaha ma istatactum qowl labaad baa aayadda ku jira oo waa in la yidhaahdo aayaddu waa muxkamo ee mansuukha ma aha inay muxkamo tahay oo aynay mansuukho ahaynna ahlucilmi badan baa doortay abu jacfar annaxaas baa ka mid ah abu cabdillaahi alqurtubi ayaa ka mida ah saaxibu tafsiir yaxya bnu sharaf annawowi ayaa ka mid ah culamo badan oo kalena waa doorteen oo qowlkaasay ku tageen labada qowlna waxaa raajixsan oo qawisan in la yidhahdo aayaddu mansuukha maahae waa muxkamo waayo shardiga naskhigu wuxuu yahay marka la odhanaayo aayadi waa mansuukho inaan la jamcin karayn oo la kulmin karayn labada aayadood ee haddii kulmini ka suuragal tahay la kulmiyaa naski kama imanayo jamciga ayaa ka horeeya naskiga ka horreeya saynu horeba u soo sheegnay waljamcu waajibun mata maa amkana ilaa falilakhiiri naskhun buyina marka jamci suuro geli waayo ayaa naskiga loo kacaa oo kii horreeyeyna la yidhahdo waa mansuukh kii dambeeyeyna la yidhahdo waa naasikh waa haddii la garanayo siday u kala horreeyeen markaana hadda jamcigu waa suuragal saas aawadeed ayaa mufasiriinta qaarkood ay tilmaamayaan in la jamcinaayo abu cabdillaahi alqurtubi waxau odhanayaa wa qiila ina qawlahu tacaala faataquu allaha ma bayaanu lihadihi alaaya yacni qowlahu xaqa tuqaatih yacnii labada aayadood aayadda uu allah yidhi fattaquu allaha ma istatactum ayaa bayaaminaysa oo caddaynaysa aayadda kale macnaheeda oo macnuhu wuxuu u dhacayaa fattaquu allaha xaqa tuqaatihi ma istatactum buu macnuhu u dhacayaa marka waxay noqonaysaa inay labadii in laysku khasiiso ayay noqonaysa wa hada aswabu lianna anaskha inamaa yakunu cinda cadami aljamci waaljamcu mumkinun fahuwa awlaa wuxuu yidhi qowlkaas in la yidhaahdo way isbayaaminayaan oo fattaqu allaha ma istatactum baa bayaaminaysa aayadda kale xaqa tuqaatih qowlkaasaa sawaabnimo badan oo sawaabka u dhow waayo naskhigu wuxuu sugnaadaa oo keliya marka kulmini suuro weydo halkanna kulmintu waa suuragal marka in la kulmiya haboon macnaha badan oo kaloo sidaas marayna waa jiraan oo ibnujawsi ka mid yahay iyo culamo kaleba ay ka mid yihiin salafka qaarkoodoo laga soo wariyay aayaddu waa mansuukho waynagii hore u soo tilmaannay lafdiga naski siday u isticmaali jireen salafku bimacnaa saxaabadi iyo taabiciintu macna ahaan waa ka guda ballaadhnayd sida shaa'ica ee markii dambe loo isticmaalay ee istilaaxu ku istiqraaray ee ku sugnaaday oo haddii xukunka la rafciyo oo kulli ahaanba la kor yeelo iyo haddii caamka la khasiso iyo haddii mutlaqa la qaydo mid walba saxaabada iyo taabiciintu waxay u isticmaali jireen inay naska ku itlaaqaan xukunka la rafciyee la kor yeelay ee camalfalkiisii la joojiyey naskhi waa odhan jireen oo waa ku magacaabi jireen caamka la khasisay daliil caam intuu soo arooro in daliil kala khasiso wax ka reebo iyadana naski waa ku iطlaaqi jireen mutlaqa haddii la qaydana waa ku iطlaaqi jireen naskhi inta mid walba naskhi bay odhan jireen ahlucilmi badan baana sidaa caddeeyey oo uu ka mid yahay shaykhulislaam ibnu taymiya fii bacdi kutubih oo uu ka mid yahay ibnu qayim aljawsiya fii iclaam almuwaqqiciin oo uu ka mid yahay abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa muwaafaqaadka ahlucilmi kale oo sidaas yadaa caddeeyeyna waa jiraan abu isxaaq ashaatibi masalada markuu ka hadlaayey inay saxaabadiiyo taabiciintiiyo u isticmaali jireen caamka haddii la khasiisiyo mutlaqa haddii la qaydaba naskhi inay ku magacaabi jireen wuxuu soo arooriyey tusaalayaal badan ayuu ku soo arooriyey kitaabkiisa muwaafaqaadka labaatan tusaale in ka badan ayuu keenay ow aasaartoodii keenaayo oo mid walba ay odhanayaan waa mansuukho haddana ay tahay caam la khasisay ama ay tahay mutlaq la qayday yacni saas ay tahay waxyaalaha kale caddaynaya waxaa ka mid a ah in isticmaalkaasi jiray ay saa u isticmaalaan iyo taabiciintu naskhiga macruufkee la yaqaanee rafcu xukminka ahi ashyaa aanu ka suuragal ahayn bay naskhi ku itlaaqeen kal akhbaari masalan oo culammadu waxay isla ogol yihiin akhbaarta khabarnimo looga jeedo ee aan ahayn khabar xukum looga jeedo saynu dibba ka caddayn doonno inaan naskhi geli karin laakiin akhbaarta haddii ay tahay akhbaar xukun looga jeedo oo ay tahay nooca la yidhaahdo khabarun yuraadu bihi alamru ama khabarun yuraadu bihi annahyu oo macnaha looga jeedaa khabarkan uu yahay xukum markaa naskhi waa geli karaa cala alqowli saxiix qowlka saxiixa marka lagu socdo waa geli karaa laakiin khabar maxdi ah oo khabarnimo looga jeedaan xukumnimo looga jeedin iyada qawlan waaxidan ma geli karo wax naski la yidhahdaa waxaynu u jeednaa naskiga rafcu xukminka ahi ma geli karo haddaba waxaa la hayaa saxaabada qaarkoodoo akhbaar maxdi ah ku itlaaqday waa la nasakhay waxay u jeedeen itlaaqoodaa la qayday ama cumuumkoodaa la khasisay saasay uga jeedeen saas aawadeed aayaddan qowlka saxiixi waxay tahay waa inayna mansuukho ahayn oo aayaddii waxaa lagu sameeyey nowcan maa taqyiid baa lagu sameeyey takhsiis ama taqyiid kolba kii laga cabbiro ayaa lagu sameeyey waana muxkamo muxkamnimo haddii aayadda in lagu xambaaro ay suuragal tahayna naskhi xaggii in loo kaco maaha baydka shatriga labaad sheekhu waxa uu yidhi wa fi lxaraami qitaalun lilulaa kafaruu bimacnaa aayadda ku saabsan dagaal lala dagaalamayo lilulaa kuwii lala dagaalamayo kafaruu gaaloobay aayadda ku saabsan fi lxaraami ay fi shahri alxaraami bisha xurmada leh gudaheedana lala dagaalamayo ilaa xurmadali waa afar waa arbac marka afarta bilood ee xurmada leh gudahooda in lala dagaalamo gaalada aayadda sheegaysa oo xaaraantinimaynaysa taasna waa mansuukho siday jamaahiirta culammadu ay qabaan aayadda shiikhu uu sheegayaa waxay tahay waa aayadda allah oo yidhi yas'aluunaka can ashahri alxarami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir waxay ku weydiinayaan can ishahri alxaraami bisha xurmada leh jinsigeeday ku weydiinayaan ay jinsi shahri alxaraam hal bil looma jeedo asha ku jirta waxaa looga jeedaa jinsiya oo waxaa laga tilmaamayaa bil xurma leh jinsigeed iyo nooceed oo dhan baa loo jeedaa marka afartii biloodba waa soo gelayaan qitaalin fiih ka beddelo waxay ku weydiinayaan dagaal bisha xurmada leh gudaheeda dhacaya oo la sameeyo bay ku su'aalayaan qul waxaad tidhaahdaa qitaalun fiihi kabiir waxaad ku tidhaahdaa dagaal bisha gudaheeda la dagaalamaa yacni bilaha xurmada leh gudahooda la dagaalamaa waa weyn yahay oo waa mid mamnuuc ah in la diiday oo mamnuuc yahayna waa mid weyn ma yasirna wasadun can sabiili illahi wa kufrun bihi walmasjid alxaraami wa ikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah ha yeeshee waxaa ka weynaansha badan ha weynaadee diidma dadka loo diidaayo ilaahay waddadiisaoo xaqa ah loo diidaayo oo la yska hortaagayo iyo kufri allah laga gaaloobayo iyo diidis la diidaayo masjidka xurmada leh dadka loo diidaayo oo laga mancinayo oo loo diidayo iyo ehelkiisii in laga saarayo taasaa ka sii weynaansha badan aayaddu sabab bay lahayd sababtuna waxay ahayd muslimiinta qaarkood baa sariya ahaan loo diray oo bimacnaa waa baxeen ciidan yar oo la diray bay ahaayeen oo baxay oo ilaale iyo wax ahaa inay wax soo ilaaleeyaan u baxay markaasaa waxay is heleen qolo gaaladii ka mid a dabeedna nin gaaladii ka mida bay dileen oo ibnulxadrami la odhan jiray bilxurmalena markaa laguma jirin bishii horaa lagu jiro waxay islahaayeen bishii xurmada lahayd ma bilan sow bishii xurmada lahayd baa bilatayoo wakhtigan ay dilayaan bilxurmale baa kow ah iyaguna waxay islahaayeen tii kalaa soddon ku dhammaatay oo waa maalintii bishii ka horraysay ugu dambaysay islahaayeen waxaan filayaa bisha xurmada le bilanaysay inay ahayd rajab nimankii gaalada ahaa tii bay muslimiinta ku dhaleeceeyeen oo waxay yidhaahdeen bilihii xurmada lahaa bay dagaalamayaan oo wax dilayaan tashniic ay ku dhaleecaynayaan bay sameeyeen xumaanta ay ku dhex jiraan baana ka weyn bil xurmo lahoo dagaal la bilaabo ha weynaatee laakiin waxaa ka sii weynaansho badan oo ka sii daran kufriga iyo xumaanta ay ku jiraan iyo iyo muslimiinta inay ka saareen beledkoodii muslimiintii reer maka iyo nebigaba way ka saareen beledkoodii bay ka bixiyeen oo ka saareen nebigiiyo muslimiintana waxay u diideen beydka ilaahay xurmada leh inay yimaadaan ayay ka manciyeen oo u diideen oo iska hortaageen dadkana diinta xaqaa waa u diidayaan marka waxay ku sugan yihiin baa ka daran aayaddu markay soo degtay muslimiinta qaarkood baa gebiyey iyagoo macnaha aayaddu sheegayso ay markaa dheeganayaan waxay yidhahdeen tacudduuna qatlan fi lxaraami cadiimatan wa acdamu minhu low yara rushda raashidu suduudukum camaa yaquulu muxammadu waxaa ku tirinaysaan dil bisha xurmada le gudaheeda la sameeyey mid weyn wa acdamu minhu low yara rushda raashidu waxaa ka weynaansha badan hadduu hanuunka mid markaa hanuunsani arkaayo suduudukum camaa yaquulu muxammadu diidmadiinna aad dadka u diidaysaan yacnii xaqa uu maxamed sheegayo aad iska hortaagaysaan u diidaysaan gabay halkaa uu ka bilaabay ayaa cabdullaahi ibnu jaxshin u tiriyey mufasiriinta qaarkood waxay ku soo arooriyaan gabaygaasi waa dheer yahaye aayadda tafsiirkeeday ku soo arooriyaan tafaasiirta soo aroorisana waxaa ka mid ah tafsiir alqur'aani alcadiim lilcimaad ibnu kasiir marka aayaddan sida jamaahiirta culammadu ay qabaan waa mansuukho oo waxaa lagu nasakhay biaayati sayf faida insalakha alashhuru alxurumu faqatuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum bacdi culammada ka midi waxay yidhahdeen aayatu sayf baa lagu nasakhay bacdi culammada ka midina waxay yidhahdeen waxaa lagu nasakhay aayadda kale allah uu yidhi waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafah bacdi kaleo aayado kale sheegayna waa jiraan ha yeeshee labadaasaa ugu caansan waxaa se loo badiyaa aayatu sayf in loo nisbaynaayo nasakhaadda culammada qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen in aayadda aayatu sayf ay nasakhday muxaqiqiinta ayaa qaba marka jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan oo a'immada afartii ay ka mid yihiin waxay ku tageen aayaddu inay mansuukho tahay bilaha xurmadalana in la dagaalami karo oo gaalada dagaal lagu bilaabi karo jumhuurka culammadu inay saa qabaan ahlucilmiga u nisbeeyey waxaa ka mid ah abubakr ibn carabi kitaabkiisa axkaamu alqur'aan waxaa ka mida abu cabdillaahi alqurtubi kitaabkiisa aljaamic liaxkaami alqur'aan waxaa ka mida cabduraxmaan ibn ljawzi kitaabkiisa zaad lmasiir waxaa ka mida alcallaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa zaad lmacaad bale culammada qaarkood waxay sheegteen ijmaac masalada inuu ku sugan yahay culammada ijmaaca sheegtay waxaa ka mid ah abu jacfar annaxaas ayaa ka mid ah oo waxa uu yidhi ajmaca alculamaa'u cala ana hadihi alaayata mansuukha wa ana qitaala almushrikiina fi shahri alxaraami mubaaxun hayra cataa fa inahu qaala alaayatu muxkama yacni markii hore waxa uu sheegay ijmaac laakiin wuxuu ka istisnooday cataa bacdi culammada ka mida waxay qabaan ijmaaca hal ruux iyo laba ruux inay khilaafaan inay waxba yeelin culammada sidaa ku tagta waxaa ka mid a ee sidaa qabta abu jacfar ibnu jariir atabari kamaana eegino hadda ma raajicin laakiin haalibu dannigu wuxuu yahay inuu ijmaac sheeganayo aaluusi kitaabkiisa ruuxulmacaani waxa uu odhanayaa markuu ra'yiga cataa sheego walummatu alyawma calaa khilaafihi fi saa'iri alamsaar ummaddu waxay ku sugan tahay buu odhanayaa ra'yiga cataa ra'yiga khilaafsan bay ku sugan tahay bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen caddaa lama keliyoobine cid kaloo la qabtaa waa jirtaa bay yidhahdeen saas aawadeed baa muta'akhiriinta qaarkood iyo mucaasiriinta qaarkoodba ay doorteen ra'yiga cataa way u arkeen qowlka xoogga badane arjaxa inuu yahay qowlka cataa wuxuu yahay aayaddu waa muxkamo mansuukho ma aha culammada sidaa dooratay waxaa ka mid ah shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa ka mid a waxaa ka mid a alcallaamatu ibnu lqayim ayaa ka mid a waxaa ka mid a culamada mucaasiriinta samaaxatu shaykh cabdulcasiis ibnu baaz baa ka mid a waxaa ka mid a ashaykhu alcallaama alfaqiih maxamed ibnu saalix alcuthaymiin aad waxaa ugu nuxnuxsaday mas'alada alcalaamata ibnulqayim kitaabkiisa zaad ulmicaad kitaabkiisa zaadulmacaadka ayuu alcalaamatu ibnulqayim aad yo aad mas'alada ugu nuxnuxsaday oo waxa uu tilmaamayaa sida saxani inay tahay inaynay aayaddu mansuukho ahayn qowlka cadaana uu yahay ka xoogga badan waa la ysku waafaqsan yahay gaaladu hadday dagaal bilaabaan in lala dagaalamayo oo bilxurmali xurmali markaa aynay ka mancinayna u diidayn muslimiintu inay la dagaalamaan oo iska celiyaan markaas ay bilaabaan iyagu taasi waa ijmaac qoladaas sidaa ahlucilmiga ijmaaca sidaa ku soo naqliyay waxaa ka mid ah alcallaamatu bnu lqayim shaarixa laftiisu waa soo raraya hadalka ibnulqayim inkastoo uu kala googoynaayo waa soo raraya wuxuu alcalaamatu ibnulqayim yidhi walaa khilaafa fi jawaazi alqitaali fi shahri alxaraami ida bada alcaduw wa inama alkhilaafu an yuqaatala fiihi ibtidaa'a khilaaf kuma jiro dagaalka gaalada lala dagaalamaa inuu bannaan yahay bisha xurmada le gudaheeda haddii cadowgu uu bilaabo iyagu ay dagaal ka bilaabaan in lala dagaalamaa oo la yska celiyaa inay bannaan tahay wax khilaafi kuma jiro ee khilaafku wuxuu ku saabsan yahoo keliya gaaladii dagaalka ma lagu bilaabi karaa bil xurmale gudaheed iyadoo bil xurmale lagu jiro oo iyagu dagaalka aynay bilaabin ma lagu bilaabi karaa dagaal mawdica la ysku hayaa waa taas jamaahirta culammada oo imaamyaalka afartii ka mid yihiin waxay leeyihiin waa lagu bilaabi karaa mamnuucna ma aha in dagaal lagu bilaaba cumuumaadkay deliishanayaan faida insalakha alashhuru alxurumu faqatulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaaffa waayo waxay yidhahaan adiladaasi waxay caam ku tahay wakhtiyadoo dhan lamana kala saarin bil xurmo iyo bil aan xurmo lahayn marka wakhti kasta in lala dagaalami karo waa ka laasimaysaa culamada qaar waxay yidhaahdeen aayadda cumuumkeedu waxa uu sheegayaa makaan kasta in lagula dagaalamayo ee zamaan kasta in lagula dagaalamaayo ma sheegaayo faida insalakha alashhuru alxurumu faqatuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum xaysuda waxaa loo jeedaa makaan marka waa caamun fi lamkina xaggee laga qaatay azminada in lagu caam yeelo waxaa lagaga jawaabayaa cumuumka ayaa wuxuu keensanayaa xagga asminadana inuu caam ku yahay oo qaacido usuuliyaa jirta qaacidada usuuliga waxay tahay alcaamu fi lashkhaas caamun fi lazminati walamkinati cala asaxiix lafdi hadduu soo arooro ashkhaasta ku caam ahi xagga wakhtiyada iyo xagga amaakintana caam buu ku yahay hadda amaakintii isagoo ku caamaba uu soo aroorayba laakiin waxaa laga hadlayaa haddaan makaan la sheegi lahayn cumuumka ashkhaastaa laasimsanaya azminada iyo amkinada inuu caam ku noqdo ha yeeshee bacdi usuuliyiinta ka midaa ah diidanoo waxay leeyihiin alcaamu fi lashkhaasi mutlaqun fi alasminati waalamkina lafdigii caamka ku ahaa ashkhaasta daatooyinka iyo shaksiyada caamka ku ahaa xagga wakhtiyada iyo makaanadana mutlaq buu ku yahee caam kuma aha labada qowl waa jiraan ha yeeshee qowlka qawigee saxiixahi waxau yahay inuu yahay caamun fi lazminati walamkina marka hadda naskan faida nsalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum meel kastoo laga helo gaalada in lagula dagaalamayo waxa ka laasimayo ka dhalanaya zaman kasta oo la helo iyo wakhti kasta oo la helo in lala dagaalamayo haddii la yidhaahdo wakhti kasta oo la helo lalama dagaalamayo oo wakhtiyada qaar baa lala dagaalamay waxaa ka dhalanaysa makaan kasta oo laga helo lalama dagaalamayoe amkinada qaar baa lagula dagaalamayaa qaarna lagulama dagaalamayo marka cumuumkii amkinadu ka hor imanayaa cumuumulasmina in la diido wakhtiyadiina waxaa ka mida zaman xurmo leh marka wejigay uga daliishanayaan waa sidaas culamada kale sheegtay inay ijmaac tahay hadday dagaal gaaladu bilaabaan in bilsha xurmada leh aan laysaga ysaga la dagaalamaayo waxaa ka mid mida ibnu muflix waxaanu ka mid ahaa ardaydii ibnu taymiya ayuu ka mid ahaa waana min culamaa'i alxanaabila kitaab weyn oo fiqi ah ayuu leeyahay oo la yidhahdo alfuruuc waxaa laga sheegaa inuu ibnu taymiya yidhi lasta bna muflixin bal anta muflixun ina muflix keliya ma tihide adigaaba muflixa buudi saasaa laga sheegaa ibnu taymiya inuu ka yidhi ibnu muflix waxa uu yidhi wayajuuzu alqitaalu fi shahri alxaraami dafcan ijmaaca bisha xurmadale in la dagaalamaa waa bannaan tahay oo difaac loo dagaalamo gaalada la yska daafacayo ijmaac bayna ku bannaan tahay kitaabkiisa alfuruuc buu ka odhanaya alcallaamatu bnu lqayim waxa uu odhanayaa wadahaba dahaba cataa'un yacni wuxuu ku tegay buu odhanayaa cataa' iyo hayrkiiba ilaa annahu haabitun ghayru mansuukh yacni cataa' iyo culamo kaleba waxay ku tageen inay aayaddu haabit tahay bimacnaa xukunkeedu sugan yaho muxkam yahay oo aanu mansuukh ahayn cataana waa ku dhaaran jiro walluu ku mari jiray aayaddu inaynay mansuukho ahayn ay muxkamo tahay qolyaha markaa sheeganaya inay aayaddu mansuukho tahay waxay deliishadaan waxaa ugu xoog badan waa midda koowaad ee nebigu sala allahu alayh wasalam xisaar wuxuu ku sameeyey oo isweer ka qabtay reer daa'if iyagoo dhufaysyadii ku jira ayuu dhowr iyo toban habeen yacni isweer kaga hayay taasina waa nooc dagaal ah waa midda labaadee nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu diray abaa caamir ayuu ciidan gaada ah isagoo wataa uu diray waxaanu u diray awtaas buu u diray bisha uu dirayaana waa dilqacda dilqacda weeye marka waxay yidhaahdeen haddii aynay bannaanaan lahayn bisha xurmada leh in la dagaalamaa nebigu sala allahu alayh wasalam reer daa'ifna wakhtigaa xisaar kuma sameeyeen ciidankaas saryadaana dulqacdo gudaheed ma direen alcallaamatu ibnulqayim waa ka jawaabaya oo waxau odhanayaa xisaarka nebigu sala allahu alayh wasalam uu reer daa'if ku sameeyey waxay ahayd dagaal hore oo soo jiray ayaa markaa tan sababay oo nimankii hawaasin markii la jebiyey ayaa ninkii odayga u ahaayee u talinaayey iyo ciidankii kale ee jabay wixii raacayba way yaaceenoo reer daa'if bay u tageenoo dhufayskay la galeen wuxuu sheikhu yidhi xisaarka nebigu sala allahu alayh wasalam inta uu ku hayay waxaabay ahayd afartan maalmood dhowr iyo labaatanka qaar ku sheegeen maba ahee afartan maalmood buu xisaarka ku hayay markaasuu wuxuu yihi fahada alxisaaru waqaca fi dilqacda bilaa rayb wa maca hada falaa daliila fi lqisa lianna qaswa طaa'ifi kana min tamaami qaswati hawaasin wahum bada'uu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama bilqitaal walama inhazamuu dakhala malikuhum wa huwa maliku bnu cawfin innadriyu maca saqiifin fi xisni الطaa'ifi muxaaribiina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam fakana gazwuhum min tamaami algazwati alati sharaca fiiha wallahu aclam waxau odhanayaa waa jirtaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu wakhtigaa dulqacda isweer kaga hayey yacni qolyaha reer daa'if ha yeeshee qisada deliil uguma jiro bisha xurmada leh in dagaal la bilaabi karo deliil uguma jiro waayo ghaswada daa'if waxay ahayd ghaswadii hawaasin mid dhammaystiraysa reer hawaasin nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu weeraray yacni iyadoo aan bisha xurmadani soo gelin buu weeraray oo dagaalkeedu wuxuu dhacay shawaal shawaal markuu dhacay dabeedna yaaceen markay jabeen dabeedna markaasay waxay galeen qoladaa reer daa'if bay u tageen dhufayska la galeen markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam ka daba tegey ila dagaalkii may dayn qoladan kalena saf bay kula soo jiraan haddaan lagu duulin iyagaa soo duulaya dagaalkiina weli ma dhammaan marka abaabul kaley soo gelayaan markaasuu nebigu ka daba tegay markaasuu isweer ka qabtay isweerka saasuu ugaahiyey marka waxay noqonaysaa dagaal soo jiray inuu sii istimraaroo sii sugnaaday weliba isweerka goortuu ka qabanayaa may bilaabin dulqacda ee waxay bilaabantay shawaal ee dulqacdo waa soo gaadhay idan baabkeenni maaha mas'alada kale lafteeda waa ka jawaabay sheekho oo qoladan awtaas lafteedu saasoo kale ahayd buu odhanaya waman istadalla calayhi bianna nabiya sala allahu alayh wasalam bacasa abaa caamirin fii sariyatin ilaa awtaasin fii dilqacda faqad istadalla bigayri daliil lianna dalika kana min tamaami alghaswati alatii bada'a fiiha almushrikuuna bilqitaal walam yakun ibtidaa'an minhu liqitaalihim fi shahri alxaraam cidda taa deliishatayna waxaan deliil u ahayn bay deliishatay buuri waayo dagaalkii hore soo jiray ayuunbaa isaguna sii daa'imoo sii socday ibnu baaz waxau odhanayaa ikhtalafa alculamaa'u hal xurmatu alqitaali fiiha baaqiyatun aw nusikhat cala qowlayni aljumhuuru cala annaha nusikhat wa anna taxriima alqitaali fiiha nusikh wa qowlun aakharu anaha baaqiyat walam tunsakh wa ana taxriima fiiha baaqin walaa yazaalu wa hada alqowlu adharu min jihati daliil majmuuc fataawihiisu ku sugan yahay hadalku mujalladka siddeed iyo tobnaad afar boqol iyo saddex iyo soddon alcallaama ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa alqowlu araajixu min aqwaali alculamaa annahu laa yajuusu alqitaalu fiiha ila ma kana difaacan aw kana qad incaqada asbaabuhu min qabl bimacna anahu laa yajuusu an nabda'a qitaala alkufaari fi hadihi alashhuri alxurumi ila ida kana difaacan bimacna anahum hum aladiina bada'uuna fi lqitaali aw kana dalika imtidaada liqitaalin saabiqin cala hadihi alashhur yacni tarjiixa sheikhu waa cad yahay inuu si arjaxayo alcallaama maxamedulamiin ashinqiiti waagii hore waxa uu ku sugnaa ra'yiga ku saabsan aayaddu waa mansuukho bilaha xurmada leh in la dagaalamo dagaal la bilaabaana waa bannaan tahay oo gaalada lagu bilaabaa ha yeeshee markii dambe qowlkaa waa ka noqday oo qabla mowtihi bisana geeridiisii sannad ka hor ayuu wuxuu u noqday ra'yiga kale duruustiisana waa ku sheegay uu ka dhigi jiray tafsiirka uu ka akhrin jiray masjidu nabowiga markii dambena waxaa lagu daabacay alcadbu namiir oo ah tafsiirkiisii uu masjidu nabowiga ka dhigi jiray intii laga helay waxaa lagu daabacay shan mujallad waxaana loo bixiyey magaca alcadbu namiir marka waa ku qoran tahay oo cadfunamiirkay ku taallaa ardaygiisii cadiya maxamed saalim laftiisu wuxuu kaga soo naqlinayaa tacliiqa dafcu ihaami lidiraabka waxaa odhanaya cadiya maxamed saalim sheekhu tafsiirkii uu ka akhrinaayay masjid nabowiga maxamed alamiin ashinqiiti kun iyo saddex boqol iyo labiyo sagaashankii isaguna wuxuu dhiman doonaa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo sagaashankii bimacnaa waxay udhigmaysaa saddex iyo toddobaatankii bay u dhigmaysaa goortuu dhintay marka dhimashadiisii sannad ka hor ayuu wuxuu ku sheegay qowlka raajixa inuu yahay bilaha xurmada leh in dagaal gaalada lagu bilaabaa inayna bannaanayn aayadduna ayna mansuukho ahayn waxaanu weliba markaa sheegay xadiiskii markaa tilmaamayey bisha xurmada leh ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada aayaadka lafteeda suuratulmaa'ida ku suganna markaan u sheegay buu yidhi wuxuu tilmaamay inay aayaadka laftoodu daliil u yihiin bilaha xurmada leh in la dagaalamaa inaanay bannaanayn wuxuu u jeedaa aayadda waa allah yidhi laa tuxiluu shacaa'ir allahi wala ashahra alxaraama wala alhadya wala alqalaa'id aayaddaas ayaa ka mid a weliba suuratulmaa'iday ku sugan tahay suuratulmaa'idana waxay ka mid tahay suuradihii xagga soo degitaanka ugu dambeeyey ibnuqayim laftiisu waa tilmaamayaayo marka uu mas'alada ka hadlaayo wuxuu odhanayaa fii suurati maa'iday ku sugantao ilaahay saa ku yidhi laa tuxiluu shacaa'ir allahi wala ashahra alxaraam wa hiya min aakhiri alqur'aani nuzuulan ibnuulqayim baa odhanaya yacnii suuradihii ugu dambeeyey xagga soo degitaanka ay ka mid tahay saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen suurad qur'aanka soo degtay iyadaa ugu dambaysay saxaabada qaarkoodna waxay yidhahdeen maye suuratu idaa jaaa nasru nasruullah ayaa ugu dambaysay suurad soo degta walaysa fiiha mansuukh waxa uu ibnuulqayim odhanayaa suuratulmaa'ida wax mansuukhi kuma jiraan dhammaan waa wada muxkam waa qowl bacdu ahli cilmi aayado aan badnayn bay sheegeen aayad ka mida suuratulmaa'ido oo inoo iman doontaana waa jirtaa almuhim maxamed alamiin ashinqiiti waxa uu doortay qowlka ku saabsan akhiiran in aayaddu aynay mansuukho ahayna muxkamo tahay marka qowlka jumhuurka khilaafsan buu ku tegey ibnu qayim aan ku noqonna hadalkiisi waxa uu tilmaamay inay qaar u deliishadeen inuu bannaan yahay dagaalka bisha xurmada leh la dagaalamaa baycatu ridwaan nebigu sala allahu alayh wasalam inuu saxaabada bayco ka qaaday baycadaana wuxuu kaga qaadayay inaynay cararin marka dagaal baa loo diyaar garoobayey marka taa lafteedu waxay ku tusinaysaa bay idhaha inay bannaan tahay taa lafteeda waa ka jawaabayaa shiikhuyo wuxuu odhanaya wax daliil kuma jiro baycada waxa keensaday nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa soo gaadhay war odhanaya cusmaan waa la dilay cusmaan waa la dilay mar hadday cusmaan dileenna dee dagaalna waa rabaan marka dagaalu isagu bilaabay oo u isagu bilaabayay ma ahayn laakiin dagaal marka iyagu ay bilaabayeen dagaal la filayay inay bilaabaan amaba ficlan ay bilaabeen hadday cusmaan dileen taas daraaddeed buu baycada uga qaadayey marka wax daliil uguma jiro hadallada hore waxa uu ku sheegayaa ghaswada khaybar markuu ka hadlayo fawaa'idda lagala baxaayo laakiin markuu ghaswada daa'if ka hadlaayo sheekhu kalaam markaa mufiid oo kale ayuu cabbirayaa oo waxau odhanayaa intuu khulaaso ahaan soo koobo hadalka ayuu wuxuu ku soo geynaya wa farqun bayna alibtidaa'i waalistidaama yacni farqi wuxuu u dhexeeyaa yacni shayga in la bilaabaayo iyo in la sii daa'imayo oo culammadu qaacid ahaan bay waxay yidhaahdaan yuktafaru fi ddawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa ama yuktafaru fi listidaamati maa laa yukhtafaru fi libtidaa bilowga shay la bilaabayo waxaa lagu cafiyaa oo lagu dhaafaa waxaan lagu dhaafin shayga marka in la bilaabayo aan lagu dhaafin marka khulaasadu waxay tahay in la bilaabo ayaan bannaanayn laakiin yacni difaac in loo sameeyo lama diidana weliba waxaa u daliila xadiiska jaabir oo imaam axmed waxa uu soo wariyey yo ibnu jariir atabari fii tafsiirih yo xaris ibnu abi usaama fii musnadih jaabir بن cabdillaah iyagoo ka warinaaya sanad saxiix calaa shardi muslim ah in jaabir yidhi lam yakun rasuulu llahi الله allahu alayh wasalam yaqzuu fi shahri alxaraami ila an yugzaa aw yugzaw faidaa xadara dalika aqaama xataa yansalikh ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan sanadku waa saxiix waxaana ka mid ah alxaafid ibnu kasiir baa ka mid ah bacdi kalena waxay yidhaahdeen waa saxiix calaa shardi muslim sheekh muqbil ibnu haadi lwaadicina waa taxsiiniyo wuxuu yidhi xadiisku waa xasan shaarixuna wuxuu odhanayaa waa xasanu calaa sharti muslim abu zubayr oo cancanaynaya waa ku jiraa sanadka mudallis baanu ahaa ha yeeshee sida macruufkaa tadliiska abu zubayr uu cancaneeyo waxba laguma cilleeyo haddii lays wax ka warinaayo haddana lays baa ka warinaaya saas aawadeed buu imaamu dahabi uu yidhaahdaa saxiixu muslim waxaa ku sugan naxwu casharati axaadiis oo min riwaayati abi zubayr can jaabir ah cancanana uu ku warinaayo mana aha lays wuxuu ka wariyey kama mid aha fa fi lqalbi minha shay marka culammadu waxay isla oggol yihiin haddii layska warinaayo inaan markaa inaan cancanada waxba lagu cillaynayn waayo lays baa wuxuu yidhi dhammaan waxaan ka warinaya abi zubayr waxaan hubsaday inay samaactao uu ka maqlay sidaas aawadeed cancanadaana waxba lagu cillayn maayo xadiiskuna waa saxiix macnaha xadiisku wuxuu sheegayaa inuu jaabir yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam bil xurmale ma dagaalamin mooyaane in isaga lala dagaalamo ama in muslimiinta lala dagaalamo aw yuqsaw faidaa xadara daalika marka bisha xurmadani soo xaadirto aqaama waa sugnaan jiray xataa yansalikh ilaa bishu baxayso yacni ashahr afka soomaaliga wuxuu ku yahay mu'anas laakiin afka carabiga wuxuu ku yahay mudakar buu ku yahay shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan fiihaa lama odhan baaxisiinta qaarkood waxaan arkay iyagoo u fasiray sida qolyaha markaa taxqiijiyey shucayb arnauud iyo qolyaha caawiyey ee caawinaayey taxqiiqa musnadka xadiidka markay saxiixiyeen waxay ku fasireen faidaa xadara dalika aqaama xataa yansalikh marka ciidanka gaaladu soo xaadiro nebigu waa ku sugnaan jiro oo bimacnaa waa la dagaalami jira ilaa ciidanku markaysa markaa uu meesha ka suulayo o ka tegayo laakiin tafsiirka noocaasi ma aha waxa weeye yacni ka mutabaadirka ka soo degdegaya ma aha ee siday soo degdegaysaa waa in laga tilmaamaayo marka shahrulxaraam soo xaadiro nebigu sala allahu alayh wasalam waa nagaan jiray oo dullaan uma bixi jirin ee madiinuu iskaga nagaan jiray ilaa bisha xurmada leh ay baxayso saasayna baaxisiinta qaarkoodna ay ku fasireen waana sida mutabaadirka ee soo degdegaysa weeye shaarixu wuxuu odhanayaa haddii xukunkaasi mansuukh ahaan lahaa jaabir waa caddayn lahaa waana inooga warrami lahaa marka in la nasakhay markii dambe ee wuxuu tilmaamayaa nebiga sala allahu alayh wasalam marnaba bilxurmale inaanu duuli jirin ee bes difaac keliya ayuunbuu ku dagaalami jiray abu jacfar annaxaas marka uu mas'alada ku sheegtay culammadu cadaa mooye inta kale inay ku ijmaaceen xadiiska jaabir laftiisa waa soo arooriyey dabeedna wuxuu kaga jawaabay wa hada alxadiisu yajuusu an yakuuna qabla naskhi lilaaya xadiiskani waxa bannaanoo suuragal ah inuu noqdo intaan aayadda la nasakhin sidaa inay ahayd wejigaasuu ku fasiray laakiin wejigaasi waxa weeye daahirka xadiiska ma ayidaayo ama ma waafaqayo waayo wakhtiga jaabir ka warramayaa dee waa wakhti dambe ayuu ka warramayaa waa bacda mamaati nabiy sala allahu aleyh wasalam markii nebigu geeriyooday dabadeed buu ka warramayaa saas aawadeed baa taabiciinta qaarkood ay ka warinaysaa xadiiska marka xadiis yacni saasoo kale u cad yacni mas'alada saasaan loogu haynin marka qowlka raajixe qawigii wuxuu yahay walow jumhuurku sida kaleba ha maraane in aayaddu mansuukha aynay ahayd ta kale naskiga marka laga hadlaayo shuruud baa loo dhigaa saynu horeba usoo sheegnay waa masaladaynu ku gebagabaynaynay shardiyada waxaa ka mid a waa in jamci aanu suuragal ahayn adilada ay sheegeen inay nasakhday iyo daliilkanna waa kulmi karaan oo waa adila caama daliilkanna waa daliil khaas ah caam iyo khaas markay kulmaanna waa laysku khasisaa sida jamaahiirta culammadu ay qabaan shaarixa kitaabku wuxuu odhanayaa walcaamu laa yansakhu alkhaasa bilitifaaq bilkhaasi buu yihi laakiin alkhaasa saxan marka dambuu saxda odhanaya waalcaamu laa yansakhu alkhaasa bilitifaaq cibaarada caynkaas ah waxa uu ka qaatay qurdubiga ayuu ka qaatay oo saas yadaa cabiraya laakiin mas'alada itifaaq kama jiro waayo culammada usuuliyiintu waa isku khilaafsan yihiin marka caam iyo khaas ay iscaaridaan miyaa la ysku khasisayaa mise waa isnasakhayaan madaahibta saddexda ah oo maalikiyada iyo xanaabilada iyo shaaficiyada ayaa qaba inayna isnasakhaynin kii kastaba ha horreeyo ama khaasku ha horreeyo ama caamku ha horreeyo laakiin madhabta xanafiyadu waxay qabtaa sidaa khilaafkeeda oo waxay leeyihiin caamka iyo khaasku markay iscaaridaan kolba ka dembeeyey baa wax nasakhaya oo hadduu caam ku dambeeyey khaaskii ka horeeyey cala waa nasakhaya haddii khaas ku dambeeyeyna qadarku kaga beegan yahay caamka ayuu ka nasakhayaa inta kale waa baaqi noqonaysa haddaba cibaarada muxuu isticmaalay abu cabdillaahi alqurtubi itifaaqa culamadu waxay yidhaha erayga itifaaq mar waxaa loo isticmaalaa itifaaq culammadoo dhan ah marna waxaa loo isticmaalaa itifaaq madhabi ah abu cabdillaahi alqurtubi kama qarsoona mas'aladu inay khilaafi tahay xanafiyana ay diidan tahay mas'alada ay leeyihiin caam iyo khaas waa isnasakhaan kitaab kastoo usuulaa qoraya mas'alo daahan ma aha kitaabkii usuule la kala saaraaba waa mas'alo uu dawinaayo qorayo marka jamaahiirta unbaa qabo sidane masalo itifaaq ka jira ma aha waxaa dhici kartaaba cabdilaahi alqurtubina inuu u jeeday yani itifaaqa itifaaq khaasa inuu uga jeeday ee itifaaqi caamka aha aanu uga jeedin oo wakhtiyada qaarkood bay xataa culammadu intay yidhahdaan masaladaas waa bilitifaaq ay u jeedaan madhabta isku waafaqsan sheekhu waxa uhi raximahullah wa xaqu taqwaahu fiima saxa min asarin aayadaha ay ka mid ahaatay aayadda sheegaysa taqwada ilaahay xaqa u leeyahay rabbi laga boqo fiima saxa min asarin marka lagu socdo wixii asaxay oo sugnaaday oo min asarin ahar ah oo asaartu siday ku asaxday marka lagu socdo waxay aqbali kartaa si labaad in la yidhaahdo wuxuu u jeedaa aasaarta taabiciinta laga soo warinaya ku asaxday inay mansuukho tahay calaa kulli xaal si kastaba ha lagu fasiree raajixu waxay tahay inaanay mansuukh ahayn ay tahay labada aayadood in midkoodka kale bayaaminayo caddaynayo oo mutlaqii la qaydaayey ama caamkii la khasisaayey u noqonayo waxay qaar badani ka cabirayaan waa mutlaq la qayday wa fi lxaraami qitaalun lilulaa kafaruu waxaa kaloo ka mid ah dagaal kuwii gaaloobay lala dagaalamayo bisha xurmada leh gudaheedana lala dagaalamayo aayadda sheegaysaa yaduna waa mansuukho sida jumhuurka culammadu ay qabaan laakiin waxaa ka qawisan qowlka jumhuurka qowlka kale ayaa ka qawisan oo aqwa ah min xaysu daliil walictidaadu bixawli mac wasiyatiha waxaa kaloo ka mida ah aayadaha mansuukha ah aayadda sheegaysa ciddo tirsadka lagu ciddo tirsanaayo sheegaysa bixawlin sanad lagu ciddo tirsanaayo mac wasiyatiha in lagu dardaarmay lala qabo wa an yudaana xadiisu nafsi waalfikaru waa an yudaanaya in qofka laga abaalmariyo oo laga xisaabo xadiisu nafsi naftu waxay ku sheekaysanaysay walfikaru iyo fakerkuu ku fekeraayey in laga abaalmariyo lagu xisaabaayo aayadda sidaa sheegaysana iyadana waa la nasakhay siday ahlucilmiga qaarkood ay qabaan aayadda hore wuxuu u jeedaa waa aayadda suuratu lbaqara ku sugan ee allah uu yidhi wladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna azwaajan wasiyata liazwaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj aayaddaasi waxay sheegaysay kuwii la oofsanayay oo nafta laga qabanayey bimacnaa raggii dhimanaayey kana tegayey dumar ay qabaan ka tegayey inay dardaarmaan dardaaran ay yuusuuna wasiyatan ama falyuusuu wasiyatan dardaaran ha dardaarmaan liaswaajihim dumarkooda ha u dardaarmaan mataacan ila alxawli hayra ikhraaj xaal loo raaxaynayo ilaa sanad laga gaadhaayo loo raaxaynayo oo la masruufayo gurigana loo daynaayo oo aan laga bixinaynin guriga marka ciddadii dumarka laga dhintay aayaddu waxay sheegaysaa in loo dardaarmayo sannad ciddadaasi u baaqi noqonayso masruuf iyo gurina ay ku yeelanayaan intaas aayaddaasi waa horraysay waxaa lagu nasakhay aayadda kale ee allah uu yidhi waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa yacnii raggii dhimanaayey la oofsanayey dumaray qabaanna ka tegey waxay dumarkaasi sugayaan oo naftooda la sugayaan oo ciddo ay ku sugan yihiin afar bilood iyo toban habeen marka aayaddan ayaa dambaysay aayadda kalena waa horraysay tartiibta musxafka laakiin marka la eegaayo xagga dhigaalka iyo akhrinta waxaa horraysa aayadda naasikhadee wax nasakhday xagga nusuulka yadaa dembaysay xagga qiraa'ada iyo akhrinta iyo dhigaalka musxafkana iyadaa horraysa aayadda la nasakhayna xagga soo degitaanka yadaa horraysay xagga akhrinta iyo xagga dhigaalka musxafkana yadaa dambaysa marka jamaahiiru cilmi waxay yidhaahdeen aayaddaasi waa mansuukho wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj jumhuurkana culamo badan baa u nisbaysay sidaa inay qabaan ha yeeshee daa'ifo culammada ka mida waxay yidhahdeen mansuukho ma aha xadiiska bukhaariga horta waa sheegayaa inay mansuukho tahay oo waxau yidhi labada aayadood inay nasakhday aayadda yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra inay aayadda kale nasakhday bukhaariga waa ku sugan tahay oo saxaabada qaarkood baa saa sheegay ha yeeshee daa'ifo culammada ka mida waxay mareen oo aan badnayn mansuukho ma aha tanna waa ciddada asalka ah yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa tanna waa bilwasiya laakiin qowlkaasi mucawal ma aha daa'ifo yar baa ku tegey qowlka sawaabkii waa qowlka jumhuurka weeyi bale culammada qaarkood ijmaac bay masalada ku sheegteenoo waxay yidhahdeen culammadu waa ku ijmaacsan yihiin saas aawadee aayaddu waa mansuukho aayadda nasakhdaynaa waa aayadda kale qiraa'a ahaan ka horraysa yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra xagga infaaqa iyo suknada ma ku yeelanayaan wasiyo iyada lafteeda saxiixu waa inay mansuukh tahay marka xagga cidda tirsiga iyo xagga markaa masruufka iyo guriga mid walba zamanka inay ku yeelanayaan waa mansuukh waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay aayadda kalea lagu nasakhay ta wasiyada xagga nafaqadana zamanka siyaadaha zamankii ciddada aayadda miiraaskaa lagu nasakhay yidhahdeen culamada qaarkood almuhim saddex xukun baa aayaddu sheegtay saddexda xukum ay sheegtayba waxay noqonayaan inay mansuukha yihiin saddexda mid waliba mansuukho masaladaa saxiixeedu waa saas waana sida sheikhu maraya uu sheegay waxaad mooddaa masalada dambe xoogaa inay la hadal badan tahay ee shadriga dambe ku sugan saas aawadeed halkaasaynu qabyada ugu daynaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atub ilayk